samafalayo mucaamalada khalqiga lala dhaqmaayo adiladeeda qaarkeed waa sheegnay marka labada noocna waxa muhiimsan ama labada ixsaan alixsaanu fii cibaadati illah cibaadada ilaahay samafalka lagu samafalayo waxa ugu horeeya in tawxiid lala yimaado ayaa ixsaan cibaadada ilaahay lagu samafalo ugu horeysa shayga labaad ee soo raacayaa waa in ilaahay lagu caabudo sida nebiga sala allahu alayh wasalam lagala kulmay wa alixsaanu fii mutaabacati arasuuli sala allahu alayh wasalam in lagu samafalo raacitaanka rasuulka sala allahu alayh wasalam la raacayo saas aawadeed baa culamada mufasiriinta qaarkood ay ku fasireen balaa man aslama wajhahu lilahi wa huwa muxsinun wa huwa muxsinun in loo jeedo fi itibaaci rasuuli sala allahu alayh wasalama daahiran wa batina waana sidaa ibnu kasiir tafsiirkiisa uu ku maray oo wahuwa muxsinun waxaa looga jeedaa rasuulka sala allahu alayh wasalam raacista uu raacayo kor iyo kal uu ka raacaayo ku samafalay oo sida ugu wanaagsan ula yimi haddaba xadiiskan xadiisu jibriil ama xadiisu cumar bn khadaab markii nabiga sala allahu alayh wasalam jibriil weydiiyey oo uu ku yidhi akhbirnii can alixsaan waxa ugu jawaabay an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ma sheegin xadiisku samafalka lagu samafalayo mucaamalada khalqiga lala macaamilayo waayo labada ixsaan saynu sheegnay waxa weyn in cibaadada ilaahay lagu samafalo waxay ka weyn tahay in mucaamalada khalqiga lala mucaamilayo lagu samafalo saas aawadeed qofku haddaanu cibaadada ilaahay ku samafalin oo asalkii ixsaanka oo tawxiidka iyo mutaabacada aanu la imanin mucaamalada khalqiga inuu ku samafalaa waxba uma tarayso waayo asalkii oo tawxiidkaabaa ka maqan marka ixsaanka kii weynaa ee asalka ahaa ayuu xadiisku sheegayaa iyo kii faraca ahaa ee mucaamalatu lkhalqiga ahaa kii faraca ahaa ee mucaamalada khalqiga in lagu samafalo ahaa xadiisku ma sheegin haddaba cibaadada ilaahay samafalka lagu samafalayaa waxay lee waxay leedahay asal iyo kamaal asalkeedu waa saynu sheegnay waa tawxiidkaas iyo mutaabacada kamaalka ay leedahay iyo dhammaystirankeeda waa taba xadiisku sheegay an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak darajada haddaanu ruuxu gaadhin laakiin cibaadada ilaahay ku saafinimo sameeyo ku ikhlaas sameeyo oo allah keligii caabudo wuxuu allah ku caabudayaana ay noqoto wuxuu nabiga sala allahu alayh wasalam kala kulmay oo uu ku raacayo aynu noqon bidac asalkii ixsaanka waa la yimi saas aawadeed aayadda uu ilaahay yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun wuxuu ku leeyahay nasiibe nasiib ama dheef buu ku leeyahay ajarkiisana waa yeelanayaa saas aawadeed baa culamada qaarkood aayadda uu ilaaha yidhi hal jazaau lixsaani ila alixsaan waxay ku fasireen ixsaanku waa kalimatu tawxiid mufasiriinta qaarkood waxay ku fasireen ixsaanku oo ruuxu la imanayaa waa tawxiidka haddaba kamaalka uu ixsaanka u leeyahay cibaadada ilaahay lagu samafalayo waa inuu maraatibta kale intuu ruuxu soo guto oo tawxiidkii ikhlaaskii la yimaado oo mutaabacadii rasuulka sala allahu alayh wasalam la yimaado daahiran wa baatinan marka dambena uu gaadho derajo ah inuu ilaahay u caabudo siduu arkaayo kale uu ilaahay u caabudo bimacnaa muraaqaba martabatu lmuraaqaba uu gaadho ahlucilmiga qaarkood tan waxay usii qaybiyeen laba qaybood oo waxay dhahaan shadriga hore ee xadiisku wuxuu sheegayaa nooc ka mid ah qaybta dambena waxay sheegaysaa nooc kale an tacbud allaha kaannaka taraahu waa inaad ilaahay u caabuddo adigoo shabbahaya sidii mid arkaaya shabbahaya inaad ilaahay caabuddo ibnu cusaymiin wuxuu odhanayaa cibaadada uu ruuxu ilaahay sidaa u caabudo waxaa la yidhaahdaa cibaadatu talabin wa shawq waa cibaado doonitaan iyo hilow ku jiro iyo jacayl an tacbud allaha kaanaka taraahu marka allah buu doonayaayoo jecel yahay waxaanu u caabudayaa siduu arkaayo kale ayuu allah u caabudayaa oo ugu dhowaanaya martabaddaa hadduu gaari waayo martabadda labaadee ee xadiisku sheegay waxay tahay fain lam takun taraahu fa fainahu yaraak haddaanad ahayn mid ilaahay arkaaya ilaahay isagaa ku arkaaya tanna wuxuu ku magacaabay sheekhu raximana allahu wayaahu cibaadatu alharabi waalkhawf waa cibaadadii cararka iyo cabsida ahayd oo cadaabka ilaahay laga cararaayey allahna laga baqanayay marka xaaladdaana wuxuu ruuxu marka xaaladdaana wuxuu ruuxa ama addoonku ilaahay u caabudayaa cibaado uu markaa ka baqanaayo isagoo ka baqanaya oo cadaabka ilaahay ka cararaya ayuu allaha caabudaya cilmiga qaarkoodna martaba waaxiday ka dhigaan oo laba nooc waxba uma qaybiyaan bacdu ahlicilmina sidaasay laba nooc ugu kala dhigaan jacaylka iyo cabsida iyo rajada mid walbana waa inuu qalbiga ruuxu ku kulmiyaa sidaynu horaba usoo sheegnay oo ma aha sheikhuna uma jeedo midna cabsi keliyuu la imanayaa midna jacayl keliyuu la imanayaa uma jeedo laakiin wuxuu ka tilmaamayaa midna cabsidiibaa u haaliba midna markaa jacaylkiibaa u haaliba laakiin ta kale mid walba waa u jirtaa haddii kale cibaado saxiixaa ma noqonayso haddayna saddexda nooc koobsan jacaylka iyo cabsida iyo rajada saddexdaa haddaan qalbiga lagu kulmin cibaado saxiixa a noqon mayso aayadda hore ee uu ilaahay yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waaladiina hum muxsinuun ilaahay wuxuu la jiraa oo weheliyaa kuwa allah ka baqanaya oo iska dhowraya o iska ilaalinaya cadaabka ilaahay iyo cadhada ilaahay iyo kuwa iyagu ahaaday qaar samafalaya kuwaasuu ilaahay la jaraa maciyadaa waxaa loo jeedaa waa maciya khaasa oo maciyada ilaahay waxaa loo qaybiyaa maciyatun caama wa maciyatun khaasa macyo caam ah iyo macyo khaasa baa loo qaybiyaa labada nooc macyada caamka ah khalqigoo dhan buu ilaahay la macyahay wa huwa macakum aynamaa kuntum waxaana loo jeedaa wuxuu kula macyahay oo ku weheliyaa ogaalkiisa iyo araggiisa iyo maqalkiisa iyo tasarufkiisa ayuu ilaahay ku weheliyaa oo ilaahay waa arkayaayo waa daalacanaya waa ka warqaba oo waa og yahay gaal iyo muslimba iyo khalqigoo dhanba waana daalacanayaa waana arsaaqayaa cid kasta oo risiq cunaysa allah baa arsaaqaaya cid kastaoo nicmo helaysa allah baa u nicmaynaya allah baa ku tasarufaaya ilaahay baa mulkiya marka maciyadaasi waa maciya caama caamo waxaa loo yidhi khalqigoo dhan buu ilaahay taa kula mac yahay gaal iyo muslimba cid gaara kulama macaha waxaana looga jeedaa inuu mulkiyaayo og yahay arkaayo daalacanayo yacni ku tasarufayo marka waxaa laga tilmaamayaa maciya caama macyadan waxaa loo isticmaalaa aayaddan ku soo aroortay ina allaha maca aladiina ataqow macyo khaas ah waa macyo gaar ah dadka qaar buu ilaahay la mac yahay dadka qaarkood ayuu ilaahay kula mac yahay maciyadan dadka qaarna kulama macaha kuma weheliyo qaar bay u sugnaanaysaa qaar baynay u sugnaanayn waatuu ilaahay ku yidhi nebi muuse iyo nebi haaruun calayhima asalaatu wassalaam inanii macakumaa asmac wa araa anigu la jirkiinaan ahaaday asmacu waa maqlayaa waxa markaa la yidhaahdo wa araa waa arkaa waxa la samaynaayo aayadda waxaa laga fahmayaa fircawn lama macihi oo lama jira idinkaan idinla jiraa bimacnaa waxaa loo jeedaa idinkaan idin gargaaraya oo idin hiilinayaa ee fircawn uma hiilinaayo haddaa muuse iyo haaruun tihiin idinkaan idinla jiraa oo idin hiilinaya oo idin gargaaraya waa maciyatu nusrati waata'yiid waa maciyadii gaarka ahayd waxaana looga jeedaa waxaan idinkula macahay gargaarkaan idin gargaarayo idin hiilinaayo ee idinka idin taageeraayo maadaama muuse iyo haaruun lagu gaar yeelay oo markay yidhaahdeen yacni cabsi inay ka baqayaan marka ay sheegeen ayaa marka ilaahay ku yidhi anaa idinla jara bimacnaa ha baqina anigaa la jirkiina ahaaday marka waa caddahay mafhuum mukhaalafaha in laga qaadanayo fircawn iyo ciddiisa lama jiro in sidaa laga qaadanayo mafhuum ahaan waa ka caddahay aayaddanna markuu ilaahay yidhi ina allaha maca aladiina ataqow waladiina hum muxsinuun waxaa laga fahmayaa mafhuum mukhaalafa cidda taqwadiiyo ixsaanka ka tagtay inaanu ilaahay la jirin oo iyaga aanu u hiilinayno u gargaaray aayadda kale uu sheikhu soo qaatay watawakl cala alcasiizi alraxiim aladi yaraaka xiina taquum wa taqalubaka fi saajidiin ilaahay wuxuu ihi talo saaro ilaaha casiiska ee haalibkaa tala saaro ee gacan sarreeya ee alraxiimi naxariisanaya cidduu doono naxariistiisa gaadhsiinaya kaa tala saaro aladii yaraaka xiina taquum kaasoo ku arkaaya markaad kacayso bacdu ahli cilmi waxay yidhahdeen xiina taquumu waxaa loo jeedaa markaad salaada u kacayso bacdu ahli cilmina waa camnimeen oo waxay yidhahdeen mar kastaad kacayso taasaana fiican in cumuumkaa lagu xambaaraa fiican wa taqallubaka fi saajidiin arkaayana isgadgadigaaga aad gadgadiyayso saajidiinta kuwa sujuudaya dhexdooda aada isku gadgadiyaysana ku arkaaya kaa ku arkaaya tala saaro wa taqallubaka fi saajidiinna waxaa loo jeedaa dadka tukanaya aada la tukanaysa ayaa loo jeedaa macnaha saxiixa aayadda looga jeedaa waa saas yadaa wey ama tafsiirka lagu fasiray ee qaarkood ku fasireen oo odhanaya dad sujuudaya dhabaradooda iyo markaa ilmo galeennadooda gudahoodaad ku markaa isku gadgadiyaysa oo ku dhaqdhaqaaqaysay tafsiirka noocaasi saxiix ma aha macnaha soo degdegayana ma aha macnaha saxiixii waa ka horaynu sheegnay oo ah dadka tukanaya ee sujuudaya dhexdooda ayaad isku gadgadiyaysay oo marna sujuudaysay marna kacaysay marna fadhiisanaysay marna rukuucaysay kuwa tukanaya tukashada la tukanaysana arkaaya wuxuu sheekhu aayaddan u soo qaatay ixsaanka sida xadiisku ku fasiray marka la raaco martabatu lmuraaqaba martabo la yidhaahdo ayuu tilmaamaya muraaqabadaasna waxay tahay waa inaad ogaato oo dareento inuu allah ku taalacanayo oo ku arkayo oo deed allahaad ka xishooto oo xumaan markaad istidhaahdo samee aad istidhaahdo ilaahay baa ku arkaya dabadna xumaanta aada sidaa isaga dayso xadiisna waxaa lagu soo wariyey ahlucilmiga qaarkood ay taxsiiniyeen istaxi illaaha kamaa tastaxi rajula min saalixi cashiiratika laa yufaariquk allah ka xishood oo uga xishood si aad uga xishooto nin wanaagsan oo qaraabadaada ka mid ah oo saalixoo wanaagsan sidaad uga xishoon lahayd oo kale allah uga xishood ninkaasaan marnaba kaa faaruqayn oo kaa tegayna mar walba kula jooga dad badani markay is yidhaahdaan xumaan sameeya oo ay arkaan dadku inay eegayaan xishood ay dadka ka xishoonayaan daraaddeed bay xumaanta uga tagaan laakiin markay arkaan inaan dad arkaynin xumaantoodii waa iska miistaan iyagoo qarsanaya laakiin ruuxu waa inuu xasuustaa haddii dadku aynay arkaynin dee ciddii dadka abuuratay oo allah ah baa arkaysa oo daalacanaysa marka siduu dadka uga xishoonaayo si ka badan waa inuu ilaahay uga xishoodaa bacdu salafna waxaa laga soo wariyay inay yidhaahdeen laa tajcal illaaha ahwana annaadiriina ilayk ha ka yeelin ilaahay cid ku eegta cidda kuugu liidata adiga agtaada ha ka yeelin oo bimacnaa haddaad ilaahay ka xishoon weydo kaannahu ilaahay aad ka yeeshay cid ku eegta cidda kuugu liidhata maadaama markay dadku ku arkayaana xumaantii aad ka khajilayso ka xishoonayso o iska daynayso markaan cidi ku arkayn dad ku arkayna aada xumaantaadii miisanayso iyadoo ilaahay ku arkaayo o ku taalaacanayo aayadda kale ilaahay waxa uu yidhi wma takunu fi sha'ni wma tatluu minhu min qur'ani wla tacmaluuna min camali ila kuna calaykum shuhuuda id tufiiduuna fiih wma tatluu minhu min qur'aanin minhuda damiirka culamada qaarkood waxay u celiyeen sida laqbada horeba aynu ku maray in la yidhaahdo shanigaa loo celinaya oo arrinka aawadiina uma akhridid min qur'aanin qur'aan ku soo degay ama qur'aan ma akridid walaa tacmaluuna min camalin ila kunnaa calaykum shuhuuda wax kastaad samaynayso iyo qur'aankaad akhrinaysaba ilaahay waa ku arkaya tafsiir labaad damiirka waxay u celiyeen culammadu in la yidhaahdo hudu waxay u noqonaysaa allah taana macnaheedu waxay noqonaysaa wamaa tatluu minhu min qur'aanin walaa tacmaluuna min camali ila kunna calaykum shuhuuda ma akhridid qur'aan ma akhridid xaaluu qur'aanku xagga ilaahay ka ahaaday oo ka soo degay mana samaysaan wax camal ah xaal axwaasha ka mid a xaalaanu ahaanay mooyaane qaar idin arkaaya aanu ahaanay waxaanu idin arkaynaa id tufiiduuna fii goortaa markaa arrinka dhex gelaysaan ama camalka dhex gelaysaan baanu idin arkaynaa buu allah yidhi marka ilaahay araggiisa iyo ogaalkiisa in qalbiga lagu soo xaadiriyo oo qalbiga lagu hayo oo allah laga xishoodo ayaa adilada laga qaadanaya ay ku tusinaysa taana waxaa ka imanaysa in cibaadada ilaahay lagu samafalo marka qofku marka waa ka dheeraanayaa inuu cid istuso waa ka dheeraanayaa inuu cibaadadii ka tago waa ka dheeraanayaa inuu cibaadada nuqsaamiyo marka cibaadadii waa inuu ku khushuucaa qalbiga waa inuu soo xaadiriyaa ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa waa inuu qalbiga yacni markaa ka gartaa oo ku soo xaadiriya inuu ilaahay arkaayana waa inuu markaa xasuustaa oo isku waaniyaa waddaliilu min aلsunati xadiisu jabraa'iila almashhuuru can cumara daliilka u daliilka ixsaanka u daliilka ah oo xagga sunnada ka ahaaday ama xaaluu daliilkaasi ka ahaaday xagga sunnada xadiisu jabraa'iila waa xadiiskii jibriil almashhuuru xadiidkaas oo caan ah can cumara xadiidkaas oo ka ahaaday cumar xaggiisa ka ahaaday oo cumar laga soo wariyey oo imaam muslim uu ka soo wariyey cumar bnu khadaab ka soo wariyey radia allahu canh ilaahay ha ka raalli noqdo cumare qaala wuxuu yidhi cumar بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم wakti gudihiisoo annagu aanu ahayn wakti gudihiisoo annagu aanu ahayn qaar fadhiya buu yidhi cumar cinda rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalama rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam agtiisa aanu fadhinay daata yawmin waqti maalin u saaxiiba aanu fadhinay ama maalin maalmaha ka mida aanu fadhinay id dalaca calayna waaba yadii oo uu nagu soo baxay korka yaga rajulun shadiidu bayaadi siyaab nin dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay iddaa waxaa loo jeedaa mufaajao waxaa qaaliba idaada in loo isticmaalo mufaajo-o laakiin ma loo isticmaali karaa mufaajo-o mise looma isticmaali karo culamada nuxaaddu waa isku khilaafeen ha yeeshee imaamkii nuxaadoo sibawahi ah ayaa sheegay id in loo isticmaalo mufaajo-o sida idaa loogu isticmaalo fii bacdi alaxyaa in id loo isticmaalo mufaajao o sibawahi baa sheegay abu xayaanna isaguna waa sheegay alandalusi ibnu hishaam alansaarina waxa uu ku soo arooriyey kitaabkiisa la yidhaahdo muqni labiid hadalka siiba siibaweyhina waa soo raray waxaanu yidhi daabitkeedu waxa weeyaan markay bayna ama baynamaa daba dhacdo iddu mufaaja'a loo isticmaalaa shaahidna waxa waa buu yidhi waa sida shaacirku qowlku yidhi istaqdir illaaha khayran wadayanna bihi fabaynama alcusru id daarat mayaasiiru ibnu hishaam alansaari baa muqnin labiibka ku odhanaya abu xayaan alandalusina waa laga soo naqliyey oo kitaabkiisa irtishaaqka la yidhaahdaa laga soo raray isaguna inuu caynkaa maray marka calaa kulli xaal waxaa loo fasirayaa bimacna almufaaja'a waxaanu nabiga agtiisa ku sugnay maalin maalmaha ka mid ah id talaca waabayadii oo nagu soo baxay korka yaga rajulun shadiidu bayaadi siyaabi nin ayaa nagu soo baxay annagoo halkaa fadhina dharkiisa caddaantiisu ay daran tahay shadiidu sawaadi shacari tibihiisa madowgooduna uu daran yahay ninkaasoo laa yuraa calayhi atharu safari aan lagu arkaynin raad safar oo raad safar aanu ka muuqan walaa yacrifuhu minna axadun ninkaasoo cid annaga naga midna aynay garanaynin حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي مضى ninkii waa socday ilaa uu fadhiistay nebiga sala allahu alayh wasalam intii ka ahaatay bimacnaa agtiisa u fadhiistay makaan nebiga u dhow u fadhiistay oo hortiisa ah ayuu soo fadhiistay fa ninkii waa ku tiiriyey rukbatayhi labadiisa ruug wuxuu ku tiiriyey ilaa rukbatayhi ay ilaa rukbatayi nabiy sala allahu alayh wasalam labadii ruug ee nebiga ayuu labadiisii ruug sidaa ugu tiiriyey labada ruug buu labada ruug u saaray wa wadaca ninkii waa dhigay kafayhi labadiisa kaf ama labadiisa cukur wuxuu dhigay calaa fakhidayhi ay calaa fakhidayi nabiyi sala allahu alayh wasalam labada bawdee ee nabiga sala allahu alayh wasalam ayuu labadiisa baabaco ama labadiisa cukur saaray kafka waxaa la yidhahdaa waxa jalacsatayda ka horeeya oo baabacadiiyo farahuba ku jiraan ayaa la yidhahdaa cukur baa lagu iطlaaqa wa qaala wuxuu yihi ya muxamadu muxamadow halkaa wa wadaca kafayhi calaa fakidayhi damiirka fakhidayhi ku jira culammadu waa isku khilaafeen laba qowl bay kale yihiin cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen calaa fakhidayhi waxaa loo jeeda calaa fakhidayi rajul oo ninkaa labadiisii cukur ama labadiisii baabaco wuxuu saaray labadiisa bawdo ayuu saaray culamada shuraaxda qaarkoodna wejigaa waa mareen nawowi gayruhu baa ka mid ah qolyaha sidaa maray waana sida ibnu cusaymiinna uu ku tegey weji labaad waa in lagu fasiro calaa fakhidayhi ay calaa fakhidayi nabiyi sala allahu alayh wasalam oo damiirka nebiga loo celiyo culamada shuraaxda qaarkoodna wejigaa waa mareen waana sida xaafid ibnu xajar uu u iishay waana sida arjaxa ah waayo waxaa soo aroortay riwaayo abu daawuud wa kayruhu soo wariyeen ayaa soo aroortay oo sheegaysa wa wadaca kafayhi calaa fakhidayi nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaana odhanayaa xaafid ibnu xajar riwaayadaa sanadkeedu waa xasan marka maadaama lafdigu ixtimaal leeyahay marjicu damiirku meeshuu u noqonaayo oo ixtimaal uu ku jiro in ninka loo celiyo iyo in nebiga loo celiyo sala allahu alayh wasalam labada mid walba riwaayo kale caddaynaysa hadday soo aroortay oo saabito oo sugan waxa markaa fiican sida riwaayadu sheegayso in lagu tago riwaayada xadiisku siday ku soo aroortay in lagu tago ayaa markaa laasima marka waa calaa fakidayi nabiyi sala allahu alayh wasalam وqاala ya mحamdu أkbirnii عan الإسlاam wuxuu yihi ninkii ya mحamdu mحamedow أkbirnii can الإسlاam iga waram islaamka iga waram islaamka iga waram faqaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm wuxuu yihi rasuulki ilaahay salى الlahu عalيه waslm الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إسلامك وإن أذكرته أن لا إله إلا الله مثل عابد إن نحقها إن الله مويانا وإن أفسد أذكرته وأن محمد رسول الله يا إنه محمد صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي إنه يهي إن أذكرته shahaadataynka aada qirto wa tuqiima asalaata aada ogto salaadda oo salaaddii aada taagto wa tu'tiya azakaata aada bixiso sakada wa tasuuma ramadaana ramadaanna aada soonto wa taxuja albayta aada xajido baytka aada xajido baytullahi alxaraam kacbada in istatacta ilayhi sabiila haddaad kari karto waddo aad ku gaadho baytullaahi alxaraamka inaad u xajido shantaas ayaa islaam la yidhaahdaa waa arkaantii islaamka ee shanta ahayd waana innagii hore usoo maray arkaanul islaamka waana soo sharaxnay qaala sadaqta ninkii wuxuu yidhi run baad sheegtay فعجبنا له يسأله ويصدقه cmar bn khaaab radia allahu canhu ardaah waxa uu yidhi waa la yaabnay ninkaas yas'aluhu waa weydiinayaa wa yusadiquhu waana u rumaynayaa oo wuxuu odhanayaa run baad sheegaysaa sababtay saxaabadu la yaabeenna waxay tahay laba arrin oo iska hor imanaya bay ninka ka fahmeen sababtay ula yaabeenna waa caddeeyeen oo waxay yidhaahdeen yas'aluhu wa yusadiquhu kaannahu in la yidhi maxaa ula yaabteen dabeedna waxaa lagu fasiray yas'aluhu waa weydiinayaa nabiga sala allahu alayh wasalam su-aasha weydiinayana waxaa laga fahmayaa waxaanuu su-aalayo ee weydiinayo inaanu hore u garanaynin saasaa laga fahmaya haddana waa u rumaynayaa oo run baad sheegtay buu ku odhanayaa taana waxaa laga fahmayaa inuu hore u garanaayey marka laba arrinoo iska hor imanaya weeye muu garanaynin iyo waa garanayin ay u qaateen su-aashii inay keensanayso inaanu garanaynin aynay ka fahmeen rumayntu u ree rumeeyeyna inuu garanayey markay labadaasi meeshii ku kulmeen labadiina iska hor jeedaan oo iska hor imanayaan siday ula yaabeen waa saas qaala fa akhbirnii can iliimaan wuxuu yidhi iiga waran ayuu ninkii yidhi can iliimaani iimaanka iiga warran قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره waa inaad rumayso iimaanku ilaahay aada rumayso wa malaa'ikatii malaa'igtiisa aada rumayso wa kutubihi kutubtiisa aada rumayso wa rusulihi rasuulladiisa aada rumayso walyawmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaamada aada rumayso wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih oo aada rumayso qadarka ka bedelo khayrihi kiisa khayr kale ee qadarka ka mida aada rumayso wa sharihi iyo kiisa shar kaleba aada rumayso arkaantii iimaankee lixda ahayd ayuu iimaankana ugu fasiray halkuu islaamkaba ugu fasiray arkaantii islaamka ee shanta ahayd qaala wuxuu idhi ninkii sadaqtanun baad sheegtay qaala fa akhbirnii can alixsaan wuxuu yidhi iga warran samafalka la samafalo iga warran qaala an tacbud allaha kaannaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak ixsaanka ama samafalku an tacbud allaha waa inaad caabuddo ilaahay ay cibaadatu llahi weeye السؤال معاad في الجواب كأنه in la yidhi alإحsان عibaadaة الlahi samafalku waa cibaadada ilaahay caabudayso kaأnaka taraahu aada caabudayso xaal aada shabahayso mid arkaaya xaalad aada shabahayso mid arkaayo shabahayso aada ilaahay caabuddo fain lam takun taraahu haddaanad ahayn mid ilaahay arkaaya fainahu yaraak ilaahay isagu waa ku arkaya marka xadiiskan uu sheikhu soo arooriyey wuxuu u daliil yahay maraatibtii saddexda ahayd ba daliil buu yahay marka waadaliilu min aلsunnati waa daliilka u daliilka ah oo sunnada ka mid ah oo saddexdaa martabada u daliila martabat lislaam iyo martabatu liimaan iyo martabat lixsaan xadiidka jibriil wey qaala faakbirnii can isaaca wuxuu ninkii yidhi iiga waran saacadda ama qiyaamada qaala ma almas'uulu canha biaclama min asaa'il wuxuu ugu jawaabay nabigu sala allahu alayh wasalam ma almas'uulu canha ka la weydiinayaa qiyaamada xaggeeda ma ahaanin biaclama mid uga aqoon badan ma aha min asaa'ili ka weydiinaya ugama aqoon badna oo bimacnaa adoo iweydiinaya iyo anoo lay weydiinayo uma kala aqoon badnine midkeenna garan maayo goortay qiyaamadu dhacayso ka la weydiinaya ugama aqoon badna ka weydiinaya yacni midkeenna garan maayo goorta ay dhacayso qiyaamadu waa sanade waa bishe waa qarnige yacni markaa midkeena garanayo qaala faakbirnii can amaaraatiha wuxuu yidhi iga waran calaamadaha ay leedahay qiyaamadu ee qiyaamada ka soo horeeya iga waran qaala an talida alamatu rabbataha calaamaadka qiyaamadu waxa weeyaan an talida alamatu waa inay dhasho addoontu rabbataha tii sayidadda ulahayd ee lahayd inay dhasho rabbaha iyo rabbataha labada mid walba waa loo soo weriyey marka midna waxa weeye waa mu'anaf midna waa mudakar haddii la tadkiiriyo oo rabbaha la yidhaahdo waxay noqonaysaa sayidkeediiyo kii lahaa ayay dhalaysaa baa laga tilmaamaya rabbataha haddii la yidhahdana sayidadeedii lahayd baa looga jeeda ayay dhalaysaa wa an tara alxufaata iyo inaad aragto kuwii markaa kabaha la'aa ama cagaha caddaa ee alcuraata qaaqaawanaa ee alcaalata caydha ahaa inaad aragto ricaa'a shaa'i yacni adhyaha raaci jiray aad aragto yatadaawaluuna fi lbunyaan xaalay isugu faanayaan oo isugu dharar dhiganayaan guryaha oo anaa kaa fooq dheer iyo anaa kaa fooq dheer ay isugu faanayaan calaamaadka qiyaama ka mid tahay qaala wuxuu yidhi cumar famadaa ninkii waa tegayoo waa socday fa labisnaa waa sugnaanay maliyan wakti dheer baanu sugnaanay riwaayaadka qaarkood baa caddaynaya wakhtigaasi inuu ahaa saddex maalmood oo saddex maalmood dabadeed ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam cumar weydiin doonaa su-aashan marka maliyanta waxaa loo jeeda wakhtiga dheer saddex maalmood baa loo jeeda faqaala wuxuu ihi nabigu sala allahu alayh wasalam yaa cumaru cumarow atadrii man isaa'ilu ma garanaysaa kumuu ahaaday ka wax weydiinayaa atadrii ma garanaysaa man isaa'ilu kumuu ahaaday kii wax iweydiinayey qultu waxaan idhi buu yidhi cumar allahu warasuuluhu aclamu ilaahay iyo rasuulkiisa uga aqoon badan ay min gayrihima cid kaloo dhanba uga aqoon badan qaala wuxuu yihi nabigu sala allahu alayh wasalam haada jibriilu kan waxi weydiinayay wuxuu ahaa jibriil ataakum waa idin yimi ama jibriil buu ahaaday ataakum ay xaal qad ataakum xaqiiqe uu idin yimi waana xaala laazima wuxuu idin yimi yucallimukum xaaluu doonaayo inuu idin baro uu doonaayo ayuu idin yimi imaatinka marka uu yimiba baritaanku ma sugnayn oo muqaarin lama ahayn laakiin waxay noqonaysaa xaala manwiya xaaluu idin bara ayuu yimi bimacnaa xaaluu niyeysan yahay oo doonaayo inuu idin baro ayuu yimi amra diinikum yacni diintiinna arrinkeeda uu idin baraayo ayuu idin yimi rawaahu muslim fii saxiixih xadiidkana muslim baa soo wariyey saxiixiisaana ku soo wariyey xadiiskani waa xadiis muhim ah muslim baana la gaar noqday riwaayada markaa cumar waxaa kaloo xadiidka markaa laga soo wariyey abu hurayra bukhaari iyo muslim baa labadabana soo saareen min xadiisi abi hurayra markuu yahay alfaadaha qaarkood iyo ereyada qaarkoodna waa ku kala duwan yahin labada xadiis almuhim xadiidkani wuxuu sheegayaa maraatibu diin alislaamiyi oo saddex ah ayuu saddexdoodaba ka warramaya oo sheegaya tafsiilinaya oo caddaynaya una tafsiilinaya oo caddaynaya xadiidka maxaa loo yidhi xadiisu jibriila loo yidhaahdaa ama xadiisu jabraa-iila loo yidhahdaa jibriil baa luqooyin badan iskaga sugan tahay jabraa'iil iyo jibraa'iil iyo jibriil iyo jibraal iyo yani lugooyin badan baa ku sugan marka waa lugo lugaadka ka mida jabraa'iil jibriilna waa saasi le marka toban luqo wax ka badan baa ku sugan isimka markaa jibriil waxaa la yaqaanaa xadiidka cidda soo warisa in loo nisbeeyo oo la yidhaahdo xadiisu cumar ama xadiisu abi hurayra jibriille xadiidka ma soo warin shiikhan oo keliyana maahee culamada carabkood ay ku dareertay inay yidhahdaan xadiisu jibriil marka mar haddaanu ahayn raawigii xadiidka soo wariyey xadiisu jibriil maxaa loogu itlaaqayaa taa jawaabteedu waxay tahay xadiidka cidda loo nisbaynayo waa laba mid inuu yahay raawiga soo wariyey waa loo nisbeeyaa waana sida mashhuurka caanka ah cidda labaadna waa loo nisbeeyaa oo cidda xadiidku qisadiisa ku saabsan yahay laftoodana waa loo nisbeeyaayo waa la yidhaahdaa xadiidkiisii yacni waxaa loo jeedaa xadiiskii qisadiisa lagu sheegay marka culammadu markay leeyihiin xadiisu jabraa'iila ama xadiisu jibriila waxay u jeedaan xadiidkii qisada jibriil sheegaayay baa loo jeedaa waxaa la mid ah xadiidkay culammadu yidhahdaan xadiisu lmusii'i salaatih ama xadiisu lmusii'i salaatah labadaba bannaanay kii salaadiisa xumeeyey xadiidkiisii saxaabigii nabiga sala allahu alayh wasalam agtiisa ku tukaday oo salaaddii dabada aan hagaajinin oo uu nebigu sala allahu alayh wasalam salaaddii siduu u tukanayo u baray nebigu sala allahu alayh wasalam wa xadiiskiisu uu ku caanbaxay xadiiskiisu wuxuu ku caanbaxay fuqahada agtooda in la yidhaahdo xadiisu lmusii'i salaata kii salaaddiisa xumeeyey xadiiskiisii marka tanna calaa kulli xaal waa noocaas oo kale weeyaan xadiidku wuxuu sheegayaa saxaabadu oo cumarna ka mid yahay iyagoo nebiga sala allahu alayh wasalam la fadhiya nin inuu u yimi ninkaasoo yacni markaa dhar nadiifa sita timihiisuna aad ay u madow yihiin oo wax siiga aynay lahayn dharkiisuna wax uskaga aynay ka muuqan raad safar habay yaraatee aanu ka muuqan saxaabadii nebiga la fadhiidayna cid ka midi aynay garanayn oo axad ka midi aanu garanayn ninkaas wuxuu sidaa ugu sheegayaa ninka noocaas ee nabiga u yimi sala allahu alayhi wasalam inuu la yaab lahaa waxay la yaab arrinkiisu ku lahaa ninka raad safar inaanu ka muuqan oo timihiisu aanu boodh lahayn oo maryihiisu ayna boodh lahayn oo maryihiisu ayna uskag lahayn oo dhar aada u cadcad uu sito timihiisuna aada u madow yihiin raad safar innaba aanu ka muuqan waxaa laga fahmi karaa nin magaalada ka soo toosay inuu yahay cid saxaabada ka midoo garanaysa inaynay jirin marka xaggaa laga eegana waxaa laga fahmayaa inaanu beled ka ahayn iyo magaalada waa laba arrin oo iska hor imanaya hadduu ninku degaanka ahaan lahaana dee cid baa garan lahayd haba yaraateen hadduu nin qariib oo safar ku yimi ahaan lahaana dee raad safar baa ka muuqan lahaa oo lagu arki lahaa labadii midna ma jirto ninka intuu soo socday ayuu nebiga sala allahu alayh wasalam hortiisa soo fadhiisto labada ruug buu labada ruuggee nebiga ku tiiriyey taasina waa arrin kaleo la yaab leh saxaabadii waa intuu soo dhaafo inuu nebigii sala allahu alayh wasalam u yimaado oo hortiisa soo fadhiisto oo labada rug labada rug u saaro waxaa kaloo laga qaadanayaa tawaaduca nebiga sala allahu alayh wasalam iyo siduu isu dhuldhigay iyo akhlaaqdiisu siday u macaanayd oo u akhlaaq wanaagsanaa ta kale waxaa laga qaadanayaa nebiga sala allahu alayh wasalam gaadh ilaaliya inaanu lahayn waayo ninkaa qariibka ah ee markaa yimi ee saxaabadii markaa intuu dhaafay nebiga sala allahu alayh wasalam labada rug labada rug ugu tiiriyey hadduu gaadh jiri lahaa joog baa la odhan lahaa dabeedna nabiga sala allahu alayh wasalam su-aal u weydiiyey oo wuxuu yidhi yaa muxammadu yaa nabiy allahi iyo yaa rasuul allahi ma odhanin waxaan u odhan si aynay saxaabadu markan u garan bu uga jeeday saas aawadeed buu yidhi yaa muxammadu waxaad iga warrantaa buri islaamnimada dabeedna arkaanu islaamkii baa nebigu u sheegay iimaanka iga warran buu arkaanul iimaankii baa nebigu u sheegay sala allahu aleyh wasalam iiga waran buu yidhi samafalka ixsaanka kii ugu sii muhiimsanaa ee ugu weynaa oo ah ixsaan fii cibaadati illah weliba kamaalkiisii buu u sheegay maraatib ddiin alislaamiy halaat ayuu sidaa ugu sheegay oo ugu fasiray wuxuu dabad yidhi iga waran qiyaamada wuxuu u jeedaa goortay qiyaamadu dhacaysa iga waran oo fa akhbirnii can isaacati wuxuu uga jeedaa ay can waqti wuquuciha goortay qiyaamadu dhacayso iga warran ugama jeedo qiyaamada gudaheeda waxa xasilaya ama dhacaya iga warran ee wuxuu uga jeedaa goortay dhacaysa qiyaamadu iga warran dabeedna nabigu wuxuu ku jawaabay sala allahu alayh wasalam ma almas-uulu canha biaclama min asaa'il ka la weydiinayaa ma aha mid uga aqoon badan ka weydiinaya yacni labadeenna midna garan maayo goortay dhacayso dadka qaarkood baa waxay yidhaahdeen ma almas-uulu canha biaclama min asaa'il tafsiirkeeda waxaa looga jeedaa goortay dhacayso waa wada garanaynaa labadeennuba jibriilow labadeennuba waa garanaynaa garashada aynu garanaynana uma kala aqoon badnin isku si baynu u garanaynaa khuraafiyiinta qaarkood baa sidaas yaraa ku fasiray laakiin macnahaasi sax ma aha inaanu sax ahayn waxaa ku tusinaya dee islaamka iyo iimaanka iyo ixsaanka intaba iyadoo labadoodu ay garanayaan nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam almas-uulu canha biaclama min asaa'il uma kala aqoon badnin ma odhan ee waa uga jawaabay marka hadday jiri lahayd macnahaasi in looga jeedo dee kuwa horeba jawaabteedu waxay noqon lahayd mal mas-uulu canha biaclama min asaa'il mana noqone islaamkiiyo iimaankiiyo ixsaanka nebigu waa uga jawaabay iyadoo labadooduba ay garanayeen waa midda labaade adilada caamkii waxay ku tusinaysaa cilmiga qiyaamada inuu allah la gaar yahay oo allah wuxuu yidhi laa yujalliha liwaqtiha ilaa hu yani waktiga qiyaamada allahun baa faydaya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 nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam laakiin jimcahaasi qarniguu ka tirsan yahay iyo sanaduu ka tirsan yahay iyo bishuu ka tirsan yahay iyo wiigga uu ka tirsan yahay yacni nebigu sala allahu alayh wasalam mana ogeyn mana sheegin saas aawadeed bay culammadu aad iyo aada u inkiraan cidda tidhaahda qarnigaasay qiyaamadu dhacaysaa iska daa inay sanad sanad la sheegeen sheikha markaa la yidhaahdo suyuuti ayaa waktigiisii waxaa soo baxay sheikhaasina wuxuu dhintay sagaal boqol iyo koob iyo toban markay hijriyadu ahayd yacni waktigiisii waxaa laga joogaa shan boqoloo sano in ka badan baa laga joogaa shan boqol oo sano in ka badan baa laga joogaa goortuu dhintay shiikhaas markuu shiikhaa suyuudi la yidhaahdaa noolaa ayaa dadka qaarkood waxay yidhaahdeen qiyaamadu waxay dhacaysaa qarnigan aynu hadda ku jirro ee qarniga tobnaad ah hadda kii shan iyo tobnaad baynu ku jiraa qarnigan tobnaad bay dhacaysaa bay dadka qaarkood yidhaahdeen oo ummadda nebi moxamed sala allahu alayh wasalam qarniga tobnaad dhaafi mayso oo qarniga koob iyo tobnaad geli mayso ee adduunyada dhammaadkeedu wuxuu ku eg yahay qarnigaa tobnaad sheikhaasi markaa wuxuu qoray kitaab iso isagoo radinaya dadkaasi hadalka yidhaahdeen oo burinaya kitaabkaana wuxuu markaa kaga hadlayaa in ummadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam kunka dhaafayso oo qarniga tobnaad ay ka tallaabayso ayuu kitaab ka qoray kitaabku waa matbuuc waa yaallaa alxaawi kitaabka la yidhahdaanu ku dhex jiraa waa risaala dabad markaa waa radiyey qowlkaas waxaanu yihi waa qowl baatila ha yeeshee maca dalik isagoo sheikhu qowlkaa baatilkaa ah radinaya isaga laftiisii wuxuu ku dhacay tuu inkirayo oo diidayay mid kale oo shabahdo oo la mida ayuu ku dhacay oo taasi waa maxay wuxuu uhi warkaa aad sheegteena ah ummadda nebi maxamed sala allahu alayh wasalam kunka dhaafi mayso waa war baatil aan jirin ha yeeshee laba qarni yacni kama gudbayso laba qarni kama gudbayso kunka oo kun iyo laba boqol gaari mayso yacni tuu diidaayay mid la miduu ku dhacay tuulahaa kama gudbaysana waa ka gudubnoo hadda qarnigii shan iyo tobnaad baynu joognaa isaguna wuxuu lahaa qarniga labiyo tobnaad kama gudbayso almuhim sideedaba wakti laguma xadidi karo iyo qarni qiyaamada mana garan karo goorta ay dhacayso allah baana cilmigeeda la gaaro goortay dhacayso allah baa la gaara innaga lafteenna waxaa agteenna ka caanbaxay markii qarnigii hore lagu jiray in la odhan jiray afar iyo tobanka qarni markay dhammaadaan yacni waxa weeye muddo yar oo kale oo aan mucayan ahayn oo dadka qaarkood ay u sheegaan qarni inayna dhammayn ayaa markaa qiyaamadii inaga xigta ama lagu gaadhayo dadka qaarna ay odhan jireen waa afar iyo toban qarni iyo shii kullu dalik waa inaan la odhanin wax daliilana ma leh midaynu garan karnana maaha goortay qiyaamadu dhacayso qarnigay tahay iyo sanaday tahay iyo bishay tahay midaynu garanayna maaha allah baana cilmigeeda la gaara waa in laga gaabsadaa ninkii wuxuu nabiga weydiiyey sala allahu alayh wasalam calaamaadka qiyaamada ayuu weydiiyey dabeedna nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu u sheegay laba calaamadood oo ka mid a calaamaadka qiyaamada calaamaadka qiyaamadana waxay culimmadu yidhaahdeen waxay u qaybsamaan calaamaad waaweyn iyo calaamaad yar yar calaamadaha waaweyn ee qiyaamadu waa toban waa toban calaamadood ayaa calaamaadka waaweyn ee qiyaamadu yihiin calaamaadka yaryarina waa fara badan yihiin waxayna u qaybsamaan calaamaadka yaryari qaar dhacay iyo qaar baaqi aan weli dhicin iyo qaar dhacay oo dhammaaday iyo qaar markaa dhacay oo wax ka xasilayn laakiin weli aan dhammaystirmin socda saddexdaa qaybood bay calaamaadka yaryari u qaybsamaan qaarkood waa dhaceen oo waa tageen qaarkoodna waa dhaceen oo waxbaa ka xasilay oo ka dhacay ha yeeshee weli waa socdaan mana dhammaystirmin calaamaadka qaarkoodna weli waa baaqi oo weli may dhicin kuwa yaryari qaarkood weli may dhicin ha yeeshee calaamadaha waaweyn ee tobanka ahi dhammaantood waa harhsan yihiin oo waa baaqi oo wax ka midi ma dhicin tobanka calaamadood ee waaweynna waxaa sheegaya xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey oo nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku soo baxay saxaabada oo sheekaysanaya ayuu ku soo baxay nabigu sala allahu alayh wasalam markaasuu weydiiyey markaasay waxay yidhaahdeen kunna natadaakaru asaaca waxaanu ka sheekaysanaynay qiyaamada markaasaa nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam inaha lan taquuma xataa taraw qablaha cashra aayaatin fadakara addukhaana waddajaala waddaabbata wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam qiyaamadu dhici mayso ilaa toban calaamadood ah horteed aragtaan markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam tobankii calaamadoodba sheegay tobankaa calaamadoodna waxay ahaayeen oo uu sheegay qiiq ayuu nebigu sheegay arlada camimaya oo samada marka waxa weeye qiiq daboolaya ayuu markaa nebigu sala allahu alayh wasalam sheegay tobanka calaamadooda waa weyn ay ka mid tahay qur-aankana waa lagu sheegay qiiqah oo waasuu ilaahay yidhi faartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin suuratu dukhaanna yacni sheegista dukaanka lagu dhex sheegay baa loogu magac daray mid waaqiiqaa samada daboolaya qarinaya calaamada labaad waa dajaal cawar inuu soo baxo dajaal cawar inuu soo baxo calaamada saddexaad waa daabad yacni ku soconaya afar adin oo dadka la hadlaaya oo arlada markaa waxay wada maraya oo ruux orod kaga baxsanayaana aanu jirin afar addin baa daabadaasi ku soconaysaa waana hadlaysaa qiyaamada ka hor bay imanaysaa qur'aankana waa lagu sheegay akhrajnaa lahum daabata min alardi tukallimuhum ana annaasa kaanuu biaayaatina laa yuuqinuun aayat namli ayaa lagu sheegay waa daabadda calaamadda afraad waa ya'juuj iyo ma'juuj oo laba qabiil oo bini aadamka ka mid ah oo waktigii dalqarnayn lagu xidhay gidaar sidiina ugu xidhan fara badanna inay soo baxaan ya-juuj iyo ma'juuj baa la yidhahdaa markaad soomaalidu ereyga yug iyo yaman yug yidhaahdaan waxay maqleen yaajuuj iyo maajuujo markaasun bay sida ugu dhawaaqeen kuwaa in lasoo furo waxay ka mid tahay calaamaadka waaweyn ee qiyaamaday ka mid tahay qur-aankana waa lagu sheegay yaajuuj iyo maajuuj xataa idaa futixat yaajuuju wama'juuj wahum min kulli xadabin yansiluun calaamada shanaad waa in qoraxdu galbeed ka soo baxdo oo halkay ka dhici jirtay ay dib uga soo baxdo waa calaamadda shanaad calaamadda lixaad ciisa bnu maryam inuu samada ka soo dego weeye dajaalna u dilo calaamadda toddobaad iyo calaamadda sideedaad iyo calaamadda sagaalaad waa saddex dhul go dhul bari waa go-ayaa baa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam khasfun bilmashriq wa khasfun bilmaqrib wa khasfun bijasiirati alcarab dhul bariya oo weyn oo go'a iyo dhul galbeeda oo go-a iyo dhul jasiiratulcarab ka mida oo isaguna go-a saddexdaa dhul go'na waa saddex marka loo geeyo lixii hore waxay isku noqonayaan sagaal wa aakhiru da aakhiru dalika naarun takhruju min qacri cadan tasuuqu nnaasa ila almaxshar waxaa ugu dambeeya tobanka calaamadood dab cadan ka soo bixi doona oo dadka dabada ka duubi doona oo nebigu wuxuu sheegay sala allahu alayh wasalam dabkaasi cadan buu ka soo baxayaa laakiin marka dambe waa ballaadhanayaa markuu ballaadho dadkao dhan buu sidaa ugu soo wareegayaa dabeedna dabadu ka soo kaxaynayaa wuxuu u kaxaynayaa xagga iyo shaam waa qiyaamada ka hor dadka horay uga soconaya markuu arka dadkiioo kusoo socda laakiin laba wakti bay ka uu ka joogayaa dabkaasi sida nebigu sheegay sala allahu alay wasalam laba wakti baa dabkaasi ka joogaya waxa weeye waktiga yani habeenkii oo ay seexanayaan iyo waktiga duhurkii oo ay markaa yaro nasanayaan oo qayluulaysanayaan tabiitu macahum xaysu baatuu wa taqiilu macahum xaysu qaaluu dabkaasi wuxuu ku baryayaa meeshaay ku baryaan oo seexdaan ayuu waa ka joogaya xaaladda wakhtiga qaylulaysanayaanna wakhtigaana waa ka joogay inta kale dabadu ka duubay tobankaa calaamadood nebigaa sheegay sala allahu alayh wasalam waana calaamaadka waaweyn ee qiyaamada ka soo horreeya weeyaan tobankaa calaamadoodna waa wada harhsan yihiin mid ka midi ma dhicin haddaba calaamadaha yaryar ee aan calaamaadkaa waaweyn ahayd laba ka mid a ah xadiidkani sheegaya labadaasi waa maxay addoontaa waxay dhali doontaa yacni sayidkeeda ayay dhali doontaa ama sayidadeeda tayada markaa sayidkan u ah ayay dhali doontaa rabbaha iyo rabbataha labada riwaayo waa loo soo wariyay mudakar iyo mu'anas haddaba macnaha maxaa loo jeedaa cidda sayidka u ah ama lab ha noqoto ama dhadig ha noqotay dhali doontaa maxaa looga jeedaa ahlu cilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waalidinkaarnimadaa badanaysa marka waalidinkaarku farabato waxay ubadku ula macaamili doonaan oo ula dhaqmi doonaan hooyooyinkood sida addoommo ay leeyihiin oo kale sidii addoommo ay leeyihiin oo kaley ula dhaqmi doonaan marka calaamadaasi waxa weeye waa calaamad dhacday waana markaa jirtaa marka sidaa loo fasiro oo dadka qaarkood ama ubadka qaarkood inay waalidadood ama dagaalaan ama caayaan ama karooxaan amaba gacan markaa ula tagaan oo garaacaan waa dhacdaa marka xuquuqul waalideynkaa badanaya waxaa ubadku ula dhaqmi doonaan waalidadood ama hooyadood sidii addoon ay leeyihiin oo kale bay u hatigi doonaan u dagaali doonaan u karooxi doonaan u amri doonaan oo u garaaci doonaan tafsiir labaad culamada qaar waxay ku fasireen waxaa looga jeedaa addoonta ayaa dhali doonta sayidadeeda ama sayidkeeda waxaa looga jeedaa ummahaatul awlaadkaa fara badanaya oo dumarka addoommada laga ilma dhashado ayaa badanaya markay bataan gabadhii addoonta ahayd marka sayidkeedii u dhinto oo ninkii ka ilma dhashanayee lahaa markuu dhinto waxay noqonaysaa iyadii waxay ka mid ahayd maalka waa la dhaxlayaa laakiin dhaxalkii ubadkeedii inay dhaxlaan ma suuragal aha isla marka uu markaa sayidku dhinto gacantii ubadkeeda ay ku dhacday soo maaha isla markaasay tumaatig ahaan u xorowday oo xor u noqotay marka ictibaarka inay halkaa gelayso oo ay marka waxa weeye mulki ahaan haba xorowdo haba ka xorowdee inay mulkigooda ku dhacayso taas iyadaa baa laga tilmaamaya an talida alamatu rabbatahaa bacdu ahli cilmina saas yadaa bay ku tawjiihiyeen oo ay ku fasireen tafsiir saddexaad waxay culamada qaarkood yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa addoommaha qaarkood baa waxay dhalayaan boqorro ayay dhali dhali doonaan ama boqorado mu'anas